بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما التانيث تانيثkii فهuوa تانيثku عalى ثaلاثة أقساaم saddex qaybood wey تانيiث تانيiث بالألف mid ألف lagu تaaniiثiyey وتانيiث بالtaaءi iyo mid markaa ta lagu taaniiثiyey وتانيiث بالمعنىa iyo mid xagga macnaha مؤنثka ah فالتانيiث بالألف kii ألفta lagu taaniiثiyey يمنع wuxuu mancinayaa الصرفa صرفigu mancinayaa مطلقا xaalu yahay mid la iطلاaqay سواء كانت الألف ألفtu ha ahaato يعني ha noqoto مqصuuرaةa mid مqصuuro ah oo gaaban ka xubلى ومرضى وذiكرى oo kale أو كانت ممدudaة ha noqoto mid la jiiday oo la dheereeyey ka صحراaءa وxمراaءa وزكرياءa وأشhyاء oo kale وهذiهi العiلة ciladani hiya ayadu alcilaة الثاaنiية waa cilada labaad ayb ciladaasoo min alcilatayni ka mid ah alatayni cilataynkaasoo kulu waaxidatin mid kastaoo minhumaa ka mid ah tamnacu sarfa sarfiga ay mancinayso waxdaa xaalay tahay keligeed oo fataquumu waxay istaagaysaa maqaama alcilatayn laba cilo booskooda istaagaysaa waxaan kusoo jirnay baabkii ahaa ismu اladii laa yansarif ismiga aan tanwiinta aqbalin ayuu ka warramaya sheekhu raximah اllah wuxuu inoo soo sheegay si guud cilooyinka sarfiga manciya oo ismiga tanwiinta u diida ama kasraha u diida si guud inay sagaal yihiin buu inoo soo sheegay sagaalkaa laba ka mid ah keligood bay manciyaan oo waxay istaagayaan maqaama alcillatayn laba cillo ay istaagayaan laba cillo booskood ayay istaagayaan kuwa kalena labalabay u mancinayaan oo mid kasta waxay u baahanaysaa yani cillo kale oo la mancisa kasrihii iyo tanwiintii waxaan soo aragnay marka qaybo ka mid ah waxyaalaha safiga mancinaya waxyaalahu inoo soo sheegay waxaa ka mid ah siiqatu muntaha aljumuuc ayaan soo aragnay waxaan kaloo soo aragnay wasnulficli waxaan kaloo soo aragnay cadli cadli taxqiiqi ah ama cadli taqdiiri ah ayaan soo aragnay weli wuxuu sii wadaa cilalkii sarfiga mancinayay halkan wuxuu ku sheegaya cilada loo yaqaano ataaniih taaniihku waa dhadigeyntii weeyaan waa dhadigii wey taaniih taaniihkii marka sheekhu waa qeybiyey taaniihkii wuu qaybiyey wuxuuna u qeybiyey saddex taaniih bilalif iyo taaniih bitaa iyo taaniihun bilmacnaa saddexdaasuu uqeybiyey wuxuu ku bilaabay ataaniih bilalif muxuu yahay ataaniih bilalif kelmadii hadday alif u dambayso alifta ha noqoto maqsuura midaan la jiidin ama ha noqoto mamduudo mid la jiidayo labaduba tay noqotaba sarfiga way mancinaysaa oo ismigii waxay ka mancinaysaa inuu tanwiin ama kasro inuu aqbalo ayay ka mancinaysaa waxayna ka mid tahay ciladani labadii cilo oo midaan soo marnay waa tii labaad oo keligeed sarfiga mancinaysa keligeed ayay sarfiga mancinaysaa التaaniiث biاlأlif haddii ismigi uu noqdo mid lagu taaniiثiye alif yani aliftaasa waxay ka mancinaysaa tanwiintii iyo kasrihiiba ayadaa u diideysa sheekh waa inoo tusaaleeyey midda hore xubla iyo marضى iyo dikra ayuu ku tusaaleeyey xubla waa gabadhi uurka lahayd mardaana waa kuwii xanuunsanaa waa jamcu mariid dikra waa xusuustii weeye marka saddexduba waxaa lagu odhanayaa waa mamnuuع min الصarfi xarakaduna waa muqadar marartu bxubla bxubla albau xarfu jar xubla majruuru bilba wacalaamatu jarihi wacalaamatu jarihi fatxa alfatxa niyaabata can alkasra liannahu ismu ladi laa yansarif walmaanicu min asarfi waxaa weeyaan alifu taaniif laakiin eh, fatxadaasi waa muqadar ma muuqate waa muqadar bxubla waa fatxatu muqadara waa fatxa muqadara ayaa markaasi ku sugan aakhirkiisa marka maala yansarif maxaa sarfi ka manciyey waxaa ka manciyey inuu yahay muanaf oo lagu taaniifiyey bilif alif in lagu taaniifiyey aliftuna waa alif maqsuura waa alif markaa aan la jiidin weeyaan xublaa mardaa dikraa halkan cillo sababta ay keligeed ay sarfiga u mancinayso waxay leeyihiin kelmadda kama harayso oo xubla aliftaa weligeed iyadoo ka harayso lama arag oo xublun laleeyahay xubla iyadoo xublun laleeyahay oo alifka laga reebay la arki mayo mardaa waa la mid dikraa maadaama ay laazimayso aliftani laazimitaankaas ayaa wuxuu noqonayaa cilatun haaniya cilo labaad cilatun haaniya ayuu noqonayaa cilo labaad marka aliftuna waa cilo lusuumkana waa cilo labaad idan waa cilataani yani markaasi oo markaa sarfigii kelmadda ka mancinaya iyadoo mamduudana wuxuu sheekh ku miaaliyey saxraa saxraa waa meeshii bannaanayd lama degaanka ahayd xamraana ah waa wixii casaa weeye muanakii sifa uu leeyahay waa muana sifa uu leeyahay weeyaan imra'atun xamraa safiinatun xamraa yani muana sifa uu leeyahay weeyaan zakariyana waa qof magaciisu weeye marka saddexdaba waxaa ku sugan maanic baa ku sugan sarfiga ka mancinay tanwiin ma aqbalayaan kasrana ma aqbalayaan limaada sababtu maxay tahay lanna waxaa ku sugan alifu taaniid baa ku sugan alifu taaniid ayaa ku sugan marka sarfiga keligeed ayaa mancinaysa marka waxaa loo yaqaanaa taaniiثu biاlأlif baa loo yaqaanaa waa kelmad muanaثa waxaana muanaثa ka dhigay alifta lala xiriiriyey keligeed baana markaa sarfigii markaa mancinaysa marka tii hore oo ahay siiqaةu muntaha اjumuuc iyo midan oo ah taaniiثu biاlأlif labadaas waa laba cilo oo mid kastaba keligeed sarfigu ay mancinayso wuxuu sheekhu raximah الlah wa ama taaniiثu taaniiثkii fahuwa taaniiثku calىa ثalaaثaةi aqsaamin saddex qaybood weeye taaniiثi biاlأlif mid alif lagu taaniisiyey wa taaniisin bitaayi iyo midta lagu taaniisiyey wa taaniisin bilmacnaa iyo mid xagga macnaha muanadka ah taaniis bilif waa la garanayaa alif muanas ku dhacaysa ayaa la socota bitana waxay tahay ta'dii muanaska lagu yaqaanay oo lagu kala farqinaya mudakerkii muanaska la socota taaniisun bilmacnaana muxuu yahay ismigana dumar mooyo cidka looma bixiyo bilmacnaa macna ahaanbu muanas u yahay waxaa loo jeedaa cid aan muanas ahayn looma bixiyaba marka ooma baahnaba in alif iyo ta midna lagu daro maxaa yeelay dumar waxaanayn loo bixi sida zaynab oo kale maryam oo kale asmaada noocaasa dumaru baa leh calaamatu taaniina ma wataan calaamatu taanii waa ta ama alif wey calaamatu taaniii taun aw alif wa asaamin qadaruu taaka alkatif yacni calaamaadka calaamadda lagu yaqaano muanasku imaa waa ta tau taanii wa ima bilif alifta ha noqoto maqsuuro ama ha noqoto mamduudo calaamatu taanii waa labada calaamadood wey ismigani zaynab marka lagu yidhaahdo ama maryam lagu yidhaahdo calaamatu taanif lama socoto la alif wala ta midna lama socoto haddana waa muanaf limaada lianna zaynab nin looma bixiyo maryam nin looma bixiyo dumar baa leh idan waxaa lagu ohanaya waa muanahun bilmacnaa sida muxamed iyo markaasi khaalid ragga loogu bixiyo waa mudakaru bilmacna kaas yani waa mudakar oo rag rag waxaana looma bixiyo fataaniiu bilif taaniidka lagu taaniifiyey alif yمنع الصرف صرفiguu maنcinaya مطلقا xaaliya muxuu ka iطلاaqaya yaعni ha ahaado eh, nakiro ha noqdo macriفo ha noqdo mذkr ha noqdo eh, ha noqdo jamc ha noqdo صifo wuxuu doono ha noqdo ayankan marba hadduu aliftaa wato ismiga aliftan ay ku jirto nakiro ha noqdo ama macriفo ha noqdo jamc ha noqdo mfrad ha noqdo ismi caadiya ha noqdo صifo ha noqdo ku yahayba marba haddii laga helo aliftaas taasaa ku filan fataaniidu bialif yamnacu wuxuu mancinaya asarfa sarfiguu mancinaya tanwiintii iyo kasrihii muطlaqan xaalu yahay mid la ilaaqay oo wax qayd aan lagu xidhay sawaan waxaa siman kaanat alalifu alifta noqotaya maqsuuratan ay kownu lalifi maqsuuratan aw mamduudatan siyaan ayaa loo jeedaa oo sawaanku waa khabar yani kaanada yani markaa masder lagala soo baxayo ay markaa unoqonayaa khabar ka xubla oo kale weeye iyo wamarda oo kale wey wadikra oo kale wey dhammaan waa muanaثu biاlalif aw kaanat aliftu ahaataya mamduudatan mid la jiiday oo la dheereeyey ka saxraaءa wa xamraaءa wa zakariyaaa wa ashyaaa wa hadihi اlcilaةu ciladani hiya alcilaة الثaaniya waa cilada labaad oo min alcilatayni ka mid a allatayni labada cilo kulu waaxidati mid kastoo minhumaa ka mid a tamnacu waxay diideysaa asarfa sarfigii iyo tanwiintii bay diideysaa iyo kasrihii waxdaha xaalay keligeed fataquumu waxay istaagaysaa maqaama alcilatayn laba cilo booskooday istaagaysaa wa ama ataaniiu bitaa kii ta lagu taaniisiyey fayamnacu sarfa sarfiga ayuu mancinayaa taaniidkaas maca alcalamiyati calam maciisa ayuu mancinayaa sawaaun kaana calaman sawaaun ay mustawin waxaasi man kaana ahay ah calaman calam ahaaya limudakarin mudakar calam u ahaaya ka alxa aw limuanasin muanas calam u ahaaya ka faatima wa ama ataaniiu almacnawiyu taaniidka macnawiga fa huwa ka taaniisi bitaayi wuxuu la mid yahay kii lagu taaniisiye tada fayamnacu sarfiga ayuu mancinaya maca alcalamiyati calam buu la mancinaya lakin bishari an yakuuna ismu ayb laakiin yamnacu wuu mancinaya bishari an yakuuna ismu ismigu inuu yahay shardi loo shardinayo zaa'idan mid ka badan calى ثalaaثati axrufin saddex xaraf wadalika sucaad oo kale weeye aw hulaaثiyan inuu noqdo saddex xaraf saddexda xaraf oo muxaraka alwasati dhexda ka xarakaysa ka saqaro oo kale aw acjamiya inuu acjami noqdo isman carab ahayn wadaalika juuro oo kale aw manquulan inuu noqdo mid laga soo naqliyey min almudakeri mudakar laga soo naqliyey ila almu'anasi loo soo naqliyey kamaa idaa samayta imra'atan waa sida inaad ku magacowdo qof dumara bizayd fain lam yakun shayun haddii aan la helin shay-un wax oo min daalika ha ka mida ah, kahinda wadacda weeyaane yaaza waxaa bannaan asarfu in la sarfiyaa bannaan wa tarku in iska daayana way bannaanta wa huwa tarkiga ayaa markaasi axsanu wanaagsan halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah allahu tacaala labadii calaamo taaniis oo kale taaniis bilf uu inoo soo sheegay muanadka labaad ba inoogu sheegaya ee kii saddexaad ka labaad waxaa weeye muanaثu bita waa ismi la taaniisiyey laakiin maxaa lagu taaniisiyey bita taaw taaniis baa lagu taaniisiyey taaw taaniis ayaa lagu taaniisiyey mar haddii ismigii calamna uu yahay muanana uu yahay taadina ay la socoto waxaa lagu oranayaa ismigaas tanwiin ma aqbalo ismigaa tanwiin ma aqbalo kasrana ma aqbalo limaada lianna fiihi cilata cilatayni laba cilaa ku sugan labada cilo maxay yihiin الtaaniis bita iyo alcalamiya sheekhu waa inoo miaaliyey muxuu inoogu miaaliyey muxuu inoogu miaaliyey طalxa iyo faatima ayuu inoogu miaaliyey طalxa waxaa lagu odhanayaa muxamadu ka طalxata muxamadu ka طalxata muxamedun waa mubtade ka طalxata jaariya majruurkana waa khabar ka طalxata alkaafu xarfu jarin طalxata majruuru bاlkaaf wa calaamatu jarihi alfatxa نiyaabaة can اlkasra لأnnahu ism اladii laa yansarif waa ismi aan tanwiin aqbalin wاlmaanicu min الsarfi sarfiga maxaa ka mancinaya waxaa ka mancinaya الtaaniiثu bita iyo alcalamiya qof buu magac u yahay waana muanaث su-aal baa la isweydiin karaa su-aasha waxay tahay طalxa nin baa lagu magacaaba dumar looma bixiyo dumar طalxa lama yihahdo dana muanas baad ku sheegaysaa kayfa ijtamicaan waa ismu rajul طalxa ibnu cubaydilaahi waa la garanayaa saxaabada raggii magacaas markaa lahaa laga eegi mayo cidda loo bixinaya lakin waxaa laga eegaya daahirka la eegaya daahirka muxuu wataa ta buu wataa taaduna yaa lagu yaqaanay muanas baa lagu yaqaanay idan cidduu magac u yahay la eegi mayo waxaa la eegaya waxaa ka muuqda oo qofka ku yidhaha طalxata waa ismu rajul waxaad ohanaysaa nacam waa ismu rajul laakin ba hadda eeg aakhirkiisa maxaa ku sugan ta baa ku sugan taana yaa lahaa muanas baa lahaa idan waa muanas xagga lafdigu muanaf ka yahay laakiin macna ahaan waa ismu rajul waxaa la mid ah faatima faatima waa maa laa yansarif sarfiga maxaa ka mancinaya sarfiga waxaa ka mancinaya inuu yahay calam oo qof dumara magac u yahay awala ثaaniya inuu taa taaniif inuu wato labadaa cilo ayaa markaa isugu yimid kaasi markaa arrinkiisu waa iska sahlan yahay الtaaniiثu bita tadu maad ka eegeysaa ta hadduu wato waa maa laa yansarif ama magacaasi nin ha lahaado ama dumar ha lahaado wixii doono ha loo bixiyo marta hadduu wato taasaa kugu filan ka saddexaad waxaa weeye ataniiu اlmacnawi waa taaniih xagga macnaha muanaka ah xagga macnaha waxaa loo jeedaa yani dumar un baa loo bixiya taaniikaas sarfiga wuxuu la manciyaa bilcalamiya calam buu la manciyaa calam ayuu la manciyaa calam la-aantii ma mancinayo haddaba shuruud buu leeh ataaniiu اlmacnawi shuruud buu leeh shardiga kood waxaa weeye waa inuu yahay saddex xaraf wax ka badan afar xaraf iyo wax ka badan waa inuu yahay sida sucaad oo kale sucaad waa maa laa yansarif wاlmaanicu min الsarfi alcalamiyaةu wالtaaniiث calaamadii muanaska inoogama muuqato oo daal baa u dambeeya ta'na kuma sugna alifna kuma sugna haddana waxaa lagu leeyahay waa muanaث baa lagu leeyahay yani waxaa weeyaan wuxuu muanaث u noqday dumar mooyaan rag looma bixiyo sucaad waa ismu mra'a marka ka sucaad oo kale weeye afar xaraf buu ka kooban yahay shardigaa marka waa laga hayaa waxay ohanaysaa hindun ka sucaada sucaaday la mid tahay sucaada bifatxi daal meeshii ka sucaadi la odhan lahaa ka sucaada ayaa la yidhi ka sucaada alkaafu xarfu jarin sucaada majruurun bilkaaf wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarif wاlmaanicu min الsarfi alcalamiyatu weesh wataaniif taaniifkaasna muxuu yahay waa taaniif bilmacnaa taaniis bimacnaa maxaa loo jeedaa magacaana dumar baa leh rag looma bixiyo sucaad shardigina waa laga yahay afar xaraf wey afar xaraf weeyaan waa taaniis macnawi afar xaraf buu noqday hadduu noqon waayo haddaba afar xaraf oo afarta xaraf waxay leeyihiin xarafka afraad baa wuxuu istaagayaa maqaama ta buu istaagayaa alxarfu araabic yaquumu maqaama ta kaanahu unita bita sidii kii tada lagu taaniisiyey oo kale ayuu la yahay marka xarafkan afaraad baa wuxuu istaagayaa maqaama ta ayib taas waa mid shardigaas waa shardiga koobaad oo loo shardinayo inuu yahay afar xaraf mid ka kooban haddii la waayo waa inuu yahay saddex xaraf laakiin dhexda ka xarakaysan hulaaثi muxaraka alwasط waa inuu yahay sida tusaale wuxuu ka bixiyey saqara oo kale saqara waa yani qaybaha naato ka kooban tahay qayb ka mid ah ayaa saqara la yidhaahdaa calaman liطabaqati min طibaaqi jahannam jahanamo dabaqyadeeda mid ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa saqara la yidhaahdaa marka ismigaa saqara waa maa laa yansarif wاlmaanicu min asarfi sarfiga maxaa ka manciyey maxaa tanwiinta u diiday waxaa la odhanayaa jahannamu ka saqara jahanamo saqaray la mid tahay jahanam waa mubtada ka saqarana waa khabarkii wey jaar iyo majruurkaas ayib saqra ism majruuru bاlkaaf wacalaamatu jarihi alfatxa niyaabata can اkasra lannahu ism laa yansarif wاlmaanicu min asarfi waxaa lagu ohanayaa alcalamiyatu wالtaaniih taaniikaasna waa taaniiu maada taaniiثu bilmacnaa shuruuddii waxaa laga hayaa saddex xaraf weeye sax laakiin waa saddex xarafoo dhexda ka xarakaysan wey saddex xarafoo dhexda ka xarakaysan weeye marka shardigaasaa laga hayaa maadaama shardigaa laga helay maalan sarf buu noqonaya aw acjamiyi kajua muxuu ujeedaa ismigii muanafka ahaa carab may dejisanin waxaa dejisay cajam ayaa dejisata sida juuro oo kale waa magaalo faris ku taal ayaa juura la yidhaahdaa baldatun bifaris ayay magac u tahay juuradaas marka waa maa laa yansarif waxaa la odhanayaa dayib khuraasaanka juura ama baqdaadka juura baqdaad waxay la mid tahay juuray la mid tahay xagga magaalanimada marka juura maa laa yansarif wey walmaanicu min asarfi alcalamiyatu wataaniih taaniih maada taaniihun bilmacna xagga macnuu muanad ka yahy shuruuddii maxaa laga hayaa marka afar xaraf maaha saddex xaraf oo dhexda ka xarakaysanna yani markaasi maaha dhada waa ka reeban yahay juura laakiin muxuu noqday cajami buu noqday caraab ma noqona cajami buu noqday sax aw manquula min almudakr ila muanath kama idaa samayta imra'ata bizayd shardigaa haddii la waayo shardi afraad baa la shardinaya oo muxuu yahay inuu magacani markii hore markii hore rag baa lahaa maanta laakiin qof dumara lagu magacaabay maanta qof dumara ayaa lagu magacaabay sida zayd oo qof dumara loo bixiyey waxay ohanaysaa caliyun ka zayda ama hindun ka zayda gabadha hinde ah ka zayda zayday la mid tahay ka zayda ta lagu dari mayo gabadha zayda loo yaqaano ayay la mid tahay marka ka zayda alkaafu xarfu jarin zayda majruuru bilkaaf calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladi laa yansarif wاlmaanicu min aلsarfi alcalamiyatu waa qof dumara magaceed wاtaaniih taaniiu maada taaniiku waa kee taaniiu bilmacnaa calaamadii kama muuqato qof dumara loo bixiyo haddaba taaniis bimacnaa shuruudiis aan ku eegno afar xaraf maaha waa imise xaraf zayd waa saddex sax shardiga lagama hayo shardiga labaad aan ku eegno waa hulaaثi dhexda ka xarakaysan maahana waa hulai dheda ka sokos zayd ya waa saakina shardigaasna lagama hayo acjami zayd ma ajami ba maya waa carab carabtaa markaa isticmaal zayd laakiin waxaa laga hayaa shard saddexdaa midna aan ahayn baa laga haya oo muxuu yahay marka hore rag baa lahaa nin magaciis weeye laakiin markii dambe cusbana loo bixiyey idan shardigaasaa la hayaa idan shuruudani yani marba mid baa la shardinaya marka hore waxaa la odhanayaa afar xaraf waa inuu ka kooban yahay shardiga koobaad haddii la waayo afar shar hal mar lama shardinayo waa shuruud mutataaliya waxaan odhanaynaa yani ismigan muanas bilmacnaa marka uu sarfiga calam la mancinayo waa inuu afar xaraf yahay haddii la waayo saddex xaraf waa inuu noqdaa lakin dhexda ka xarakaysa haddii la waayo waa inuu yahay ismi cajam ay lahayd walow maanta carabba ha isticmaasho haddii la waayo ismi nin uu lahaa oo maanta qof dumar loo isticmaalayo waa inuu yahay soo waadix maha waa shuruud mutataaliya shuruudda waxaa la shardiyaa shuruudda qaar hal mar ayaa loo shardiyaa hal mar ayaa shayga loo shardiyaa maala musanaha shuruuddiis waxaa weeye an yakun mufradan munakanan maa rukiba wa fi an waaxid waa in shuruudda hal mar laga wada helaa laakiin tani sidaa maaha marba mid baa lagu eegayaa kaa haddii laga waayo bal hadda kana ku eg haddii laga waayo bal hadda kana ku eg haddii laga waayo kana ku eg wahaa kada oo qof xanuunsana marba dawo lagu eegayo oo kale marka sheekh wuxuu leeyahay intaa midna haddii laga waayo afarta aan soo sheegnay haddii laga wada waayo waa sida hindo oo kale hindun waa muana ko waa taaniiun bilmacnaa calaamadii kama muuqato aliftii tadi midna kama muuqato waa muana bilmacnaa marka uu sarfiga mancinayo yacni shuruuddiisii bal aan ka eegno afar xaraf maaha waa imise xarfinta saddex xaraf wey sax saddex xaraf wey shardiga waa ka weyne shardiga labaadaan ku eegno dhexda ma ka xarakaysan hindun may waa ka sukunsan yahay shardigaasna waa ka weyne shardiga saddexaad hinda maa cajami soo carab waa ismulcarab carab baa isticmaashaa kaana kama hayno shardiga afraad ismi uu nin lahaan jiray oo maan dumar lagu magacaabayo maahano waa ismun lilmar'a hindun dumarkaa leh dumarkaa la lagu magacaabaa walow ay jiraan rag lagu magacaabo laakiin sida la yaqaano waa ismun lilnisaa marka afartii midna kama hayno malxal marka maxaan oranayna marka hindo iyo dacdon waa isku mid haddii shuruudii afarta laga waayo jaaza sarfu sarfi waa banaan yahay yani markaa in kelmadii la sarfiyo in la sarfiyaa banaan yani in la sarfiyo maxaa loo jeedaa in tanwiinta uu aqbalo way sarfigu in la sarfiyo tanwiinta aqbalaa banaan wa in laga tago maala yansarif laga dhigaa banaan marka tarki muxuu noqonayaa cadamu sarfi oo sarfiga laga manciyo oo maala yansarif u noqdo yan markaasi la sarfiyaa oo la tanwiiniyaa oo hindun haadihi hindun ra'aytu hindan marartu bihindin waa in la yidhaahdaa dacdana waa la mid marka labadu banaan tarkigaana fiican buu sheekhu wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa ama taaniiu taanii taaniidkii alkaa ku sugnaa fayamnacu sarfa sarfiga ayuu mancinaya maca alcalamiyati calamku la mancinaya sawaaun kaana calaman sawaaun mustawin waxaa siman kaana ahaaya taaniisku calaman calam ahaaya limudakarin calamkaasoo limudakarin mudakar u sugnaaday wadalika alxatoo kale alxa waa muanas laakiin muanas bitaa weeyaan laakiin rag baa iskale aw limuanasin sawaaun kaana calaman limuanasin ama ha ahaado calam qof dumar ah ka faatimat kale wa ama taaniis taaniidka macnawiga fahuwa asagoo ka taaniiثi bitaa buu la mid yahay kanuu la mid yahay fayamnac wuu mancinaya sarfiga maca alcalamiyati calamku la mancinaya lakin bishari lakin yamnacu sarfa sarfigu mancinaya bishari an yakuuna ismu ismigu inuu yahay wuxuu mancinayaa inuu yahay shari la shardinayo an yakuuna ismu ismu inuu yahay zaa'idan mid ka badan calى ثalaaثaةi axruf saddex xaraf wadalika sucaad oo kale wey aw hulaaثiya uu noqo saddex xaraf ulaaigaasoo muxaraka alwasai dhexda ka xarakaysan ka saqar oo kale aw acjamiyan acjami uu noqdo wadalika juuro oo kale aw manquulan uu noqdo mid markaa laga soo naqliyey min almudakeri mudakar ila lmuanasi loo soo naqliyey kamaa idaa samayta yani waa sida inaad ku magacowdo imra'atan qof qof dumara bizaydin zayd aad ku magacowdo fain lam yakun haddii aan la heli kaanadu waa taamadii shay un shay shaygaasoo min daalika madkuurka lasoo sheegay ka mid ah ka hinda wadaacda oo kale weeyaane jaaza sarfu sarfi waa bannaan yahay markaa in kelmaddii la sarfiyo sarfi baa bannaan nadaran ilaa khifati lafdi bisukuuni faqaawama hiqala ixda alcilatayn in la sarfiyaa bannaan yani in la sarfiyo maxaa loo jeedaa in tanwiintu uu aqbalo way sarfigu in la sarfiyo tanwiintu aqbalaa bannaan wa tarku in laga tago maalayansarf laga dhigaa bannaan marka tarku muxuu noqonayaa cadamu sarfi oo sarfigii laga manciyo oo maalayansarif u noqdo wa huwa tarkigaas oo maalaynsaraf laga dhigayo ayaa axsanu wanaag badan in maalaynsaraf laga dhigo ayaa wanaagsan limaada lianna laba cilaa ku sugan ismigii oo laba cillo ku sugan yihiin in munsarif laga dhigo waa laga fiican yahay halkaa waxaa ka dhalanaysaa labadii cilaba in la ilqeeyey ayaa ka soo baxaysa wa ama tacriifu tacriifkii falmuraadu bihi muraadka looga jeeda waxaa weye alcaalamiyatu caalamnimaa looga jeedaa wa tamnacu calamiyadu way mancinaysaa asarfa sarfigay mancinaysaa maca wasni اficli wasnu اficli maciisa ayay mancinaysaa ka axmed wayziid oo kale weeyaan wa alcadli cadli maciisa ayay mancinaysaa cadli maciisay mancinaysaa ka cumara wa zufar weeyaan wa maca taaniifi maciisay mancinaysaa kamaa taqadama see soo hormaray wa tarkiibi tarkiib maciisay mancinaysaa tarkiibkii almasjiyi masjiga ahaa wa maca wanuun ayay mancinaysaa ka cusmaana weeyaan ومaعa الcujmati bay mancinaysaa kama sayaati sida imaan doonta وأma التrkiibu تrkiibkii wاlmuraadu bihi muraadka looga jeedo التrkiib الmasjiyu waa tarkiibka masjiga ah tarkiibkii almakhtuumu lagu khatimay bigayri weyhi weyhi waxaan ahay ka bacla baka waxdaramuuta weeyaane falaa yamnacu sarfa sarf ma manciyo ilaa maca alcalamiyati calam maciise mooyaane halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllah tacriif maxaa loo jeedaa sheekhu waa soo celcelinayaa sarfiga waxaa mancinaya atacriif wa kada tacriif iyo shay kalaa wada mancinaya tacriif haddaba maxaa looga jeedaa tacriif hadii la waa lafdi caam ah atacriif waa lafdu caamun waa lafdi caam ah maxaa soo gudagelaya marka macaarifta o dhan baa soo gudagelaysa waxaa soo gudagelaya aldamaa'ir almawsuulaat asmaa اlishaara almucaraf biاladaat almudaafu ilaa macrifa dhammaan yani markaasi macaariftii ayaa soo gudagelaysa sheekhu marka waa fasiray tacriif waxaa loo jeedaa calam baa loo jeeda bas idan calamku waa qismi ka mida macaarifta wey macaarifti o dhan maaha waa qismi ka mid ah macaariftu waa toddoba waan arki doonaaye calamku waa qeyb ka mid ah idan tacriifkan uu sheekhu tilmaamayo tacriif waxaa looga jeedaa waa alcalamiya bimacnaa waxaa loo jeedaa ismigani waxaa ku qumay cilo iyo calamnimo cilo iyo calamnimo marka haddii uu isticmaalo cilo iyo cillo kale iyo tacriif baa ku sugan hadii lagu yidhaahdo yani ha u malaynin in wax kale loo jeedo waxaa loo jeedaa calamnimo inuu shay mucayana magac u yahay iyo cillo kale ayaa ku sugan marka tacriif magac caamka ha u fahmine waxaad u fahamtaa in loo jeedo shaygaas khaaska ah wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah calamiyadu sarfigay mancinaysaa waxay la mancinaysaa lix ka mid ah bay la mancinaysaa waxyaalaha sarfiga manci lix ka mid ah ayay la mancinaysaa waxay la mancinaysaa maca wasni اficli waa naga soo aragnay axmed iyo yaziid waxay la mancinaysaa maca alcadli cadligii taqdiiriga ahaa bay la mancinaysaa waa nagii soo aragnay cumar iyo zufar iyo zuxal wa maca bay la mancinaysaa taaniidna waa kii hadda inoo dambeeyey ima taaniiun labada taaniid waa bitaa iyo bilmacna ama taaniiu bilif waa soo aragnay keligiisa sarfiga manciya keligiis ayaa sarfiga manciya laakiin calamku wuxuu la mancinayaa maca taaniid bitaa wa maca taaniid halkaa marka waa saddex saddex ayuu markaa sheekhu inoo sheegay cadli iyo wasn اficli iyo taaniif labadii dambe oo ahaa bilmacna iyo bitaa saddexdaa waa la manciya waa soo aragnay wuxuu kaloo la manciyaa tarkiibka masjiga waxa loo yaqaano taraakiibtu saddex baa loo qaybiyaa tarkiib masji ah iyo isnaadi iyo idaafi taraakiibtu waa saddexdaas weeye midka marka maalayansarifka ah waa tarkiibka masjiga weeye tarkiibka masjiga iyo calam ayaa sarfiga wada mancinaya ziyaadatu alif nuun iyo maca baa mancinaya cujma iyo maca alcalan baa mancinaya halkan marka maxay noqonaysaa waxyaala la mancinayey sarfiga calamku imisay noqdeen lix bay saa ku noqdeen saddexaas soo marnay iyo halkanoo saddexuu ku sheegay maca tarkiib اlmasji masji wuxuu raacinaya wuxuu ka saarayaa idaafigii iyo isnaadigii meesha ka saaraya wa maca alif wanuun iyo alif iyo nuun calam maca ziyadati alif wanuun iyo maca alcujma saddexdaas ayuu la mancinaya kamaa sayaati saddexdan weli mu yani sheekh muu sharxin hadduu sharxooda bilaabaya tarkiibka buu sheekhu ku bilaabay tarkiib waxaa loo jeedaa buu sheekhu yihi atarkiib اlmasjiyu tarkiibka masjiga ah almasju xagga luqada waxaa loo isticmaalaa alkhalطu bayna الshay-ayn ayaa masjiga la yidhaahdaa waxaad ohanaysaa mazajtu almaaa biاlxaliib mazajtu almaaa biاlxaliib waxaan isku qasay oon isku daray biyihii caani baan isku daray marka masjigu waa waxaa isku daro wy asalkiisu marka wuxuu ahaa tarkiibka masjiga laba shay oo midba gaar u taagan ayaa la isku darayaa markaasa waxaa laga soo laga dhigayaa shay-un waaxid sheekhu waa inoo tusaaleeyey shardi bu haddaba lehy tarkiibka masjiga shardi buu lehy weyhi waa inuusan ku dhammaan tarkiibka masjiga marka sarfigu uu calam la mancinayo weyhi waa inuusan ku dhammaan oo weyhi hadduu ku dhamaado maxaa dhacaya weyhi hadduu ku dhamaado mebni buu noqonayaa weyhi hadduu ku dhamaado mebni buu noqonayaa siiba weyhi mebni siibaweyhi camraweyhi nafkhaweyhi sawaadix maaha naftaweyhi dhammaan waa mabniyaat wey marka shardigu waxaa weeye marka tarkiibka masliga calab uu la mancinayo waa inaan weyhi lagu khatimin sheekhu waa inoo tusaaleeyey sida bacla baka xadra muuta bacla baka laba shay bay marka hore ahaayeen baclana ismu sanam baa bacla la ohan jiray bacal waa sanam bakana qofkii beledka wadankaa lahaa ama magaaladaas lahaa ayaa baka lo ohan jiray marka bacla baka laba shay bay kala ahaayeen waa laisku daray oo bacla baka waxaa loo bixiyey magaalo magaalo ayaa marka hadda bacla baka loo yaqaan lubnaan ku taala baa bacla baka la yihahda waa ismu madiina marka markii horena laba shay bay kala ahaayeen baclana shay buu ahaa bakana shay buu ahaa maanta waa laisku daray waa laisku daray bacla baka wuxuu ismu u noqday yani magaalo ayuu u noqday waxaa la mid ah xadara mowt min xadara wa mowt labadaasay kala ahaayeen xadara iyo mowt ayay kala ahaayeen waa la isku daray waxaa laga dhigay ka shay waaxid shay waaxid baa laga dhigay kadibna waxaa magac looga dhigay januubka yani xagga koonfurta yamanta meel ka mid ah ayaa xadaramowt la yidhaahdaa laakiin markii hore laba shay bay kala ahaayeen laba shay ayay kala ahaayeen waxaa la mida ah macdi karib macdi iyo karib hal shay baa laga dhigay tarkiibka marka loo yaqaano masjiga oo laba shay markii hore kala ahaa laba kelmadood kadibna la isku daray oo hal kelmad isku noqday calan buu la mancinayaa calam ayuu la mancinayaa tusaaluhu waa marartu bibacla baka marartu bibacla baka bibacla baka alba xarfu jar bacla baka majruur bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabata can اlkasra liannahu ismu اladi laa yansarif wاlmaanicu min asarfi sarfiga maxaa ka manciyey waxaa ka manciyey alcalamiya waa meel magaceed iyo wtarkiib اlmasji marka hore bacla iyo baka laba shay bay kala ahaayeen waa laisku daray hal shay baa laga dhigay idan waxaa ku sugan laba cilo oo ah calamnimo iyo markaasi tarkiib masjid inuu yahay weyhina kuma dhammaan weyhina kuma dhammaan jaaa bacla baku baad odhanaysaa ra'aytu bacla bakka marartu bibacla bakka waxaa la mid ah jaaa xadra mawtu wara'aytu xadra mawta wa marartu bixadra mawta waad odhanaysaa xadra mawtu yacni xaalatu rafcaha waa la rafcinaya nasbahana waa la nasbinaya laakiin xaalatu jarka ayaa meeshii fatxa la saaraya akhirkii labadaa cilo ayaa markaasi ku sugan wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wa ama tacriifu tacriif falmuraadu bihi tacriif waxaa loo jeeda alcalamiyatu calamnimaa loo jeedaa macaarifta o dhan looma jeedee calam baa loo jeeda wa tamnacu sarfa sarfigay mancinaysaa calamnimadu maca wasni اlficli wasn اlficli maciis bay mancinaysaa wadalika axmeda wayaziid oo kale weeyaan wa maca alcadli cadli maciise mancinaysa horaan usoo marnay ka cumar wazufar cadligaasi weli waa alcadlu altaqdiiriyu la taxqiiqiyu cadligii taxqiiqiga maaha kaa sifadu la manciyaa hunaa'a waxaada wa mawxad hunaa'a wa mathnaa hulaaثa wa mathlaث kaasi sifu la manciyaa maca sifa laakiin waa kii taqdiiriga ha wey wamaca taaniisi taaniis buu la mancinayaa kamaa taqadama si soo hormarta wa maca tarkiibi tarkiib buu la mancinayaa tarkiibkii almasjihi masjig ahaa azaa'idataan alif iyo nuuntii zaa'idkahaa buu la mancinayaa calamka wadalika cuثmaan weeyaane wa maca alcudmati cajaminimo la mancinayaa kama sayati wa ama tarkiibu tarkiibkii wاlmuraadu bihi waxaa loo jeeda atarkiib اmasjiyu tarkiibkii masjigaabaa loo jeedaa waa laba kelmadood oo laisku daray oo kelma waaxida laga soo qaaday wey tarkiibkii almakhtuumu lagu khatimay bigayri weyhi weyhi waxaan ahayn wadalika bacla baka waxadana mowta weeyaane falaa yamnacu sarfa sarfiga ma manciyo tarkiibkan masjiga ilaa maca alcalamiyati calam inuu la jooga mooyaane wa ama alif wanuun wa ama alif wanuunu aliftii nuuntii azaa'idataan zaa'idka ahaa fayamnacaani sarfa sarfigay mancinayaan maca alcaalamiyati calam bay la mancinayaan wadalika cimraana oo kale wa oo kale wa sifati bay la mancinayaan bishari anlaa taqbala ta bishari anlaa taqbala ta yani xaalata kownihaa mutalabisatan bishari anlaa taqbala ta ka saknaan oo kale wey wa ama alcujmatu cajamnimadii falmuraadu biha waxaa loo jeedaa an takuuna alkelimatu kelmaddu inay tahay min awdaac alcajamiya cajamku way degsadeen ka ibraahim wa ismaaciil wa isxaaq weeyaan wa jamiicu asmaa'i alambiyaa ambiyada magacyahooda oo dhan acjamiyatu cajami weeye ilaa arbacatan afar mooyaane muxamedun hum ayagu muxamedun weeye wa saalixun saalix weye wa shucaybun wahuudun weeye sala اllahu wasalama calayhim ajmaciin wa yushtaratu fiiha waxaa loo shardinayaa ay fii kowni cujmati muaira cajibnimadu markay sarfiga ay mancinayso waxaa loo shardinayaa an yakuuna ismu ismigu inuu yahay calaman calam waa inuu yahay fi cajamiyati cajamiyada dhexdeeda waa inuu calam ku yahay surifa lijaaman lijaam waa la sarfiyey iyo wanaxwi waxaa la midkaa lidaalika saa darteed baa loo sarfiyey waan yakuuna waa inuu yahay ismiga cajamiga ah zaa'idan mid ka badan cala alaaثa saddex xaraf surifa waa la sarfiyey nuuxun iyo waluuطun lidaalika saa darteed ayaa loo sarfiyey halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala weli wuxuu sii wadaa cilooyinkii sarfiga mancinayey cilooyinkii sarfiga mancinayey ayuu sheekhu weli sii wadaa waxaa ka mid ah oo calamka la mancinaya alأlif wالnuun الzaa'idatan alif iyo nuun zaa'ida haddii haddii ay calam la kulmaan sarfiga way mancinayaan sheekh waa inoo tusaaleyey waa cimraan iyo cuثmaan iyo kuwa la midka ah cimraan iyo cuثmaan iyo kuwa la midkaa sarfigay mancinayaan cimraan iyo cuثmaan waxaa ku sugan laba cilo cilada koowaad waxaa weeyaan inay aclaam yihiin oo dad magacu yihiin ko iyo in ay ku sugan tahay alif iyo nuun zaa'id ah oo dheeraada ah. labada cilaa ku sugan cuثmaanna waa la mid waxaad odhanaysaa caliyun ka cimraan cali cimraan buu la mid yihi ka cimraan alkaafu xarfu jarin cimraan majruuru bilkaafu calaamatu jarihi alfatxa niyaabata can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif wاlmaanicu min الsarfi sarfiga maxaa ka mancinaya alcalamiya waa nin magaciis iyo wa ziyaadة alif wanuun alif iyo nuun dheeraadana ku wataa cuثmaanna waa la mid wa can cuثmaana baa la ohanaya wa can cuثmaana can cuثmaana can xarfu jar cuثmaana majruur bcan wa calaamaةu jarihi alfatxa niyaabaة can اlkasra لأnnahu isma la nsarif wاlmaanicu min الsarfi alcalamiyaة wa ziyaadaة alif wالnuun labadaa cilo ayaa markaa sarfiga ka mancinaya wuxuu inoo sheegay marka alif iyo nuun gaar kuma ahan maca alcalamiya faqad waxay la mancinayaan sifana way la mancinayaan sifadana way la mancinayaan leanna waxaan soo sheegnay cilooyinka sagaalka laba ka mid ah waa cilataani macnawiyataan waa laba cilo oo macnawi ah waa aلصifaةu alcalamiya inta kalena waa صifaat lafdiya lafdigay u noqonayaan ayib waa sifaat waa yani markaasi waa cilal lafdiya lafdiga u noqonaya marka ziyaadة alf nuun mar waxay la mancinaysaa calamka mihaalku waa kaas wey marna waxay la mancinaysaa sifaday la mancinaysaa sifada markay la mancinayso shardi bay leedahay shardigaas muxuu yahay shardigaas waxaa weeye kelmaddaasi ta waa inaysan aqbalayn wuxuu inoogu tusaaleeyey sheekhu sakraan buu inoogu tusaaleeyey sakraan can sakraan marka la yidhaha can sakraan marartu bisakraana marartu bisakraana بسكران الباء حرف جر سكران مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسمه لا ينصرف المانع من الصرف وصفه إيوه زيادة الفنون صفين أي تهين waxaa daliilku ugu ah sakraanku qofku waa lagu sifeeyaa nin magaciis ma magac hadday noqoto calam buu noqonayaa sakraan haddii qof loo bixiyo calam buu noqonaya markaas oo waxaa la ohanaya waxaa sarfi ka mancinaya alcalamiyatu wa ziyadة الفنون laakiin hadda shaadku sidaa maaha hadda maqsuudku waxaa weeyaan sakraan sifa loo jeeda waa kii sakraansanaa waa kii maandooriyaha markaa isticmaalay oo markaa sakraamay kaasaa loo jeeda waa sifo waa tilmaan laakiin cimraan iyo cuhmaan magacyay ahaayeen sida cali iyo xasan iyo xusein ay magacyo u yihiin bay markaasi cuhmaan iyo cimraanna magacyo u yihiin kan laakiin sakraan waa kii sakraansanaa waa tilmaan waa sifo idan waxaa lagu odhanayaa laba cilaa ku sugan cilo waa cila macnawiya waa sifada cilona waa cila lafdiya waa aliftii nuunka dheeraadka zaa'idkaa ah weeye intaa markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay sheekhu cujmada ama cajaminimadu maxay tahay cujma maxaa loo jeedaa waxaa looga jeedaa buu sheekhu yidhi kelmadani inay cajam inay dejisatay cajam inay dejisatay oo ayagu markaa ay isticmaali jireen sida ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo asmaada ambiyadoo dhan marka laga yimaado maxamed iyo saalix iyo shucayb iyo huud dhammaan waxay noqonayaan min awdaaci اlcajam cajam ayaa markaa dejistay oo isticmaalay oo magacyo ka dhigtay idan waxaa lagu ohanaya dhammaantu waxaa ku sugan laba cilo cilataani baa ku sugan labada cillo maxay yihiin waa alcalamiya waa magac iyo alcujma waa is markaa cajam ay la baxday oo markaa cajam ay isticmaashay weeye kadib wuxuu noo sheegay afar nebi ayagu markaasi inaysan asmaadooda inaysan ahayn min awdaac alcajam maxamed culamada qaar waxay yidhahaan ahlu siyarku cid ugu horeyso lagu magacaabo magacaasi nabi maxamed bu ahaa alayhi الsalaatu wasalaam marka waa munsarif laakiin intaa waxaan ahayn waa maala insarif intaa sheekhu markuu inoo sheegay ayaa wuxuu inoo sheegay ismiga cajamiga ah marka maala insarif uu noqonayo shuruuddiisa waxaa ka mid ah markay cajamtu isticmaali jirtay waa inuu calam ahaa cajamtu markay isticmaali jirtay magaca waa inuu ahaa agtooda cinda alcajam ilaa magaca iyagaa lahaa agtooda waa inuu ka ahaa calam ayagu ay isticmaalaan haddii laakiin agtooda calam usan ka ahayn oo wax kale ay u isticmaali jireen maalansarif noqon mayo maanta sida lijaam oo kale lijaamku waa xakamaha baalka faraska afka laga geliyo wey lijaamku calam maaha waa aaladaas wey magac wuxuu yahay aaladaas marka maadaama calam uusan ahayn wuxuu noqonayaa munsarif buu noqonaya waayo shardi baa laga waayey shardigaas muxuu yahay inuu calam ku ahaa cinda alcajam lafdigu waa lafdi cajami ah laakiin ma ahayn agtooda calam kama ahayn waa shardi shardiga laad waxaa weeye saddex araf waa inuu ka badan yahi labadaa haddii laga waayo shardi labadaa shardi mid ka mid a ah hadii laga waayo ismigaasi munsarif buu noqonayaa lijaam waa la sarfiyey hada lijaamu wara'aytu lijaama wamarartu bilijaam waa ismu jinsi cala maaha waa ismu jinsi cala maaha marartu bilijaamin baad marka shardiga maadaama laga waayey munsarif saa ku noqday luut iyo nuux waa min asmaa ilcajam laakiin shardi baa laga waayey shardigaas muxuu yahay waxay noqdeen min saddex xaraf bay noqdeen nuux waa saddex xaraf luudna waa saddex xaraf annaguna maxaan doonayna inay noqdaan afar xaraf saddex wax ka badan baan dooneynay saddex wax ka badan ayaan dooneynay saddex xaraf ayay markaa noqdeen marka labada sharti waa in laga hayaa markii carabtu cajamta markay isticmaalaysay calam waa inuu ahaa saddex xarafna waa inuu ka badnaa wuxuu sheekhu yir raximah اllahu tacaala wa ama alif aliftii nuuntii azaaidataani zaa'idka ahaa fayamnacaani sarfa sarfigay mancinayaan maca alcalamiyati calam maciisa ayay mancinayaan wadalika cimraan wa cuثmaan oo kale weeye cimraan iyo cuثmaan laba cilaa ku sugan alcalamiyatu wa ziyadati alif wanuun wa maca sifati bay mancinayaan bisharطi an laa taqbala ta inaysan ta aqbalin sifadu oo waxaa jira sifaat ta aqbalaa jira sifaat ta aqbalaya oo ta wata ayaa jira taasoo kale maalansarif markaa ma noqonayo sida hadda midka yani sheekhu ina siiyey oo inoo tusaaleeyey waa sakraan muanafkiisu waa sakraa sakra waa muanaf muanatun bimaada maxaa lagu taaniisiyey bilalif waxaa la mid a ah cadshaan baa la mid ah cadshaan waxaa lagu taaniisinayaa cadshaa cadshaan cadshaa laakiin haddii ta lagu daro cadsaanatu la yidhaahdo lama isticmaalo laakiin haddayba dhacdo haddii la helo ismi yani mudakarku waصfigu alif iyo nuun uu wato laakiin muanaka ta lagu taaniisiyo munsarif buu noqonaya limaada lanna shardig baa laga waayey oo muanakiisi ba wuxuu yahay muanaثu bitaa maca sifati ayuu mancinayaa bishari anlaa taqbala inaysan aqbalin ayay markaa u mancinaysaa ata ata inaysan aqbalin wadalika sakraan oo kalo wey wa ama alcujmatu cajaminimadii falmuraadu waxaa loo jeeda an takuuna kalimatu kelmaddu inay tahay min awdaac acajamiya cajamiday dejisatay wadalika ibraahim wa ismaaciil oo kalo weeye wa jamiicu asmaaءi اambiya ambiyada dhan acjamiyatu weeye ilaa arbacata afar mooyaane muxamedun وصالح وشعayب وhud slى الlaه وsلم عalayهim أجمaعيin ويuشhtarط فيiha waxaa loo sharطiyaa ismigu markuu cajami yahay an yakuuna ismu ismigu waa inuu yahay calman calam waa inuu yahay fi اcajamiyati cajamtu markay isticmaali jirta dhexdooda waa inuu calam ahaa calam waa inuu ahaa walidalika saa darteed surifu waa la sarfiyey lijaamu wanaxwuhu lijaam iyo waxa la midkaa waa la sarfiyey waa ismu jinsi acjami ah maxaa yeele calamnima laga waayey bilijaamin baad ohanaysaa wa an yakuuna waa inuu yahay zaa'ida mid ka badan calى ثalaaثa saddex xarf waa inuu ka badan yahay falidalika saa darteed surifu waa la sarfiyey nuuxun iyo luutun maadaama saddex saddex ay noqdeen saddex wax ka badan baa la doonayey waa la sarfiyo munsarif bay noqdeen binuuxin marartu binuuxin wa marartu biluuطin baa la odhanayaa waayo waa min saddex xaraf wa ama صifatu sifadii fatamnacu waxay mancinaysaa sifadii asarfa sarfigay mancinaysaa maca ثalaaثati ashyaa saddex shay macooda bay mancinaysaa sarfigii maca alcadli cadli maciis ayay mancinaysaa kamaa taqadama sidii soo hormartay fii mathna wa hulaatha sidii kusoo hormartay mathna iyo hulaatha wa maca alif wannuun waxay kaloo mancinaysaa alif iyo nuun macooda bisharti an takuuna waxay mancinaysaa iyadoo shardiguu yahay an takuuna sifatu sifadu inay tahay calaa wasni faclaan bifatxi ilfaai walaa yakuunu muanahuhu muanakiisuna uusan ahayn calىa wasni faclaana naxو sakraan faina muanaثahu muanaثkiisu sakra weeyaan wanaxو nadmaan munsarifu nadmaan waa munsarif tanwiin buu aqbalaya lianna muanaثahu muanaثkiisa iyo dhadigiisu nadmaana tutaa bay wadataa in kaana waa hadduu yahay min almunaadamati munaadamo iyo markaa khamrigoo laisla cabo wuxuu ka waramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala markuu soo dhameeyey waxyaalihii sarfiga la mancinaya calamka ya wuxuu inoo sheegaya waxyaalihii salfiga la mancinayay sifada wuxuu inoo soo sheegay waxaa la manciya calamka lix shay ayaa la manciya saddexdan sifada la mancinaya way la mancinayaan saddexdan sifada la mancinaya oo halkan inoogu sheegayo cadligii iyo ziyaadatu alif nuun iyo wasnu lficli saddexdaas way la mancinayaan dayib waxaa loogu darayaa cujmadii iyo tarkiibkii iyo taniikii saddexdaas ayaa loogu darayaa lixdaasaa marka sarfiga la mancinaya calamka horaan usoo aragnay lixdii saddex ka mid a ah ayaa sifadii la mancinaya waxaa ugu horeeya sifo iyo cadli wada mancinaya horaan usoo aragnay waa cadadkii waaxid laga bilaabo ilaa arbaca inta la maqlay laakiin ilaa tobanna waa la mid buu sheeku noo tilmaamay sarfiga waxaa ka mancinaya laba cilaa ku sugan cilo waa sifo waa tilmaan waa tilmaan magac maaha itnaan marka laleeyahay mathnaa marka laleeyahay waa laba labo yani mawsuufun biithnain laba ku sifaysan yahay baa loo jeedaa hulaatha waa la mid rubaaca waa la mid markaa sifo way ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan cadli taxqiiqi ah cadliga waa naga soo arnay in laba loo qaybiyo taqdiiri iyo taxqiiqi kelmadda cadlina macnuhu waxa weeye kelmaddu sibay sibay ahaan jirtay maantana sibaa loo isticmaalaya oo waaxidun waaxidun ithnayni itnayni alaaatun alaaa arbacatun arbaca ayay ahayd waxaa loo bedelay meeshii la odhan lahaa waaxidun waaxidun ayaa uxaad la yihi ama mawxad la yihi marka waa cadlun taxqiiqiyun waa la hubaa taxqiiqi marka la leeyahy waxaa la saarayaa taqdiirigii kii lagu qadarayey oo asagoo xaqadaan ahayn kaa marka wuxuu la mancinayaa isagu calamka ayuu la mancinaya laakiin marka uu taxqiiqi yahay sida tirooyinkaas sifuu la marnanaya waxaa la ohanayaa marartu biuxaada marartu biuxaada biuxaada albau xarfu jarin uxaada ism majruurun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu maa yansarif waalmaanicu min asarfi alsifatu walcadlu sarfiga waxaa ka mancinaya sifo iyo markaasi cadli inuu ku sugan yahay cadligaana waa taxqiiqigii waxaa kaloo la mancinaya ifada ziyaadatu alif wanuun baa la mancinaysa ziyaadatu alif wanuun ayaa la mancinaysa waa sida ismi calaa wasni faclaan ku yimid calaa wasni faclaan ku yimid sida sakraan oo kale sakraan shardi baa daba leeyahay kaasi shardigiisu waxa weeye muanafkiisu ta waa inuusan wadan ta waa inuusan wadan oo faclaanatu waa inuusan ahayn haddii muanasku faclaanatu ta hadduu wato mudakerku waa faclaan muanasku shardi waxaa weye ta waa inuusan wadan oo waa inuu noqdaa faclaan faclaa muanasku waa inuu yahay sida sakraan waa ninkii sakraa waa gabadhii cadshaan waa ninkii cadshaa waa gabadhii shabcaan waa ninkii shabcaa waa gabadhii marka waa inuu yahay mudakerku faclaan muanaskuna facla waa inuu yahay markaasa waxaa la ohanaya maanicun min asarfi sarfiga ayuu mancinaya sarfigana waxaa ka mancinaya cilataan laba cilo mid waa sifo midna waa ziyaadat alfunnuun shardigina waa muxaqaq shardigiina waa muxaqaq oo muxuu yahay muanadkii ta ma wato faclaa sakraa shabca cadsha maxaa la diidayaa marka waxaa la diidayaa inuu inuu ta wataa la diidaya hadduu muanasku ta wato munsarif buu noqonaya sida nadmaan oo kale waa haddii laga keenay min almunaadamati almunaadama sida markaasi qaamuuskaba uu sheegay sheekhu shaarixuna uu soo naqlinayo naadamahu munaadamata wa nidaama jaalasahu cala sharaab yani wuxuu la fadhiistay markuu khamriga la cabeeyey yani khamriga wala cabeyn baa loo jeedaa sharaabka caadiga hadda looma jeedo waa khamrigii wey kaasaa munaadama la yihahda waa islacabid amr islacabo marka taa muanaskeedii ta buu wataa mudakerku waa faclaan sax laakiin muanaskii waa ta wata idan munsari buu noqonaya munsari ayuu noqonaya laakiin haddii uu yahay min annaadim bimacna naadim hadduu yahay bimacnaa nadmaan bimacna naadim hadduu yahay macnuhu isbedelaya oo wuxuu noqonayaa min annadam oo ah xasradii iyo murugadii iyo qof in wuxuu ka qoomameeyo ayaa la yidhaahdaa naadama ka qoomameeyey kaasoo kale muanafkiisu waa nadmaa wuxuu noqonayaa hayru munsarif kaas waa lasla ogolyahay nadmaan markuu yahay marka loo jeedo min almunaadamati khamrigii baa lasla cadayy markaasu muanasku wuxuu noqonayaa nadmaanatu nadmaanu nadmaanatu markay macnuu tahay min almunaadama laakiin hadduu yahay min annaadim halka noocaasa muanasku waa nadmaa waana maa laa yansarif wlmaanicu min asarfi aصifatu wa ziyaadatu alf nuun taasaa ka mancinaysa waxaa la mid noqonaya haddii muanaf buusan lahayn sida raxmaan oo kale iyo laxyaan oo kale kaiiru lixya kii garka weynaa ayaguna waxay noqonayaan maalansarif bay noqonayaan maalansarif ayay noqonayaan marka kelmadda ayaa laba macno yeelanaysa hadba macnahay leedahay ayaa markaa la eegaya marna munsarif bay noqonaysaa marna maa la insarif mar muanadkii baa taa wata marna muanadkii taa ma wato faariqaas ayaa udhexaynaya faclaan waa inuu yahay faclaan waa inuu yahay hadduu noqdo fuclaan muanadkiisu taa buu wataa sida curyaan oo kale fuclaan curyaan gabadha curyaanatu baa la ohanaya curyaan waa kii qaawanaa curyaanah taabay bay wadataa marka faclaan markuu sheeku na le bifatxilfaai markuu na leeyahay wuxuu ka saarayaa bidami lfaai fuclaan hadduu noqdo muanaf kitaabu wata waa munsarif maanansarif maaha ayib in faada la kasriyo ficlaan la yidhaahdana sifaatka laguma aragba ficlaan oo sifaa lama arag idan sheekhu markuu ku leeyahay bifatxi lfaai labadaasuu saaraya labadaas fuclaan oo markaa munsarif ah oo muanaf kitaab u wato iyo ficlaan oo markaasi aan sifaadka loo isticmaalin wuxuu sheekhi raximah اllahu tacala wa ama sifatu sifadii fatamnacu way mancinaysaa asarfa sarfigay mancinaysaa tawiintii iyo kasrii bay diidaysaa maca alaaثati ashyaa saddex shay macooda maca alcadli caddi maciisa ayay sarfiga mancinaysaa oo diidaysaa kamaa taqadama sidii kusoo hormartay fii mathnaa wa hulaaثa ayb waaxid laga bilaabo ilaa arbac wa maca alif wanuun tamnacu way mancinaysaa sarfiga maca alif wanuun bay mancinaysaa tamnacu way mancinaysaa bishari an takuuna ifatu ifadu inay tahay shari la sharinayay ku mancinaysaa calaa wasni faclaan mid ku timid wasniga faclaan bifatxi lfaai fadoo la fatxiyo oo fadi aan la daminin oo aan la kasrin walaa yakuunu waa inuusan ahayn muanaثuhu muanakiisu calaa wasni faclaana waa inuusan noqon naxwu sakraan oo kale faina muanaثahu dhadigiisu sakraa weeyaan idan waa maala insarif wlmaanicu min asarfi aصifatu wa ziyaadaة alf nuun wanaxwu nadmaan nadmaan iyo waxa la midkaa munsarifun munsarif weeye tanwiintii buu aqbalaya lianna muanahahu maxaa yeele ladigiisu nadmaanatu wey muanahahu nadmaanatu weeyaan waxaad ohanaysaa marartu binadmaanatin marartu binadmaanatin marartu binadmaanin baad ohanaysaa marartu binadmaanin binadmaan ba xarfu jar nadmaan majruurun bilba wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala aakhirihi miyaysan sifo iyo ziyaadat alifwa nuun ku sugnayn maxaa loo tanweyniyey ziyaadat alifwa nuun sifa ku sugan yihiin laakiin muanadkii baa ta wata oo muxuu noqday muanadkii nadmaanatu wuu noqday shardigaasaa la waayay shardigaas ayaa la waayay lanna muanaa nadmaanatu in kaana min almunaadamati waa hadduu yahay munaadamo munaadamoo loo jeedo yani waxbaa la caba sharaabkii iyo khamrigii baa la wada cabay haddii looga jeedo bay mancinaysaa tamnacu way mancinaysaa bishari an takuuna inay tahay sifadu calaa wasni afcal mid ku sugan shardiga la shardinayo ayay ku mancinaysaa wa anlaa yakuuna muanasu muanaskiisu waa inuusan noqon bitaai ay multabisan bitaai ta mid markaa ku dheehan naxw axmar weeye fa ina muanasahu muanaskiisu xamraa weeyaan wa naxwu armal armali waxaa la midka munsarifu weeye lianna muanasahu armalatu weeyaan wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa oo sifada la manciya ayuu halka inoogu sheegaya shayga saddexaad waxaa weeyaan wasnu lficli sarfiguu la mancinayaa sifada shuruuddii loo soo shardinayey calaa wasni faclaan markay sifadu ku timaado ayaa loo shardinayaa oo muxuu yahay muanaskiisu ta waa inuusan wadan sida axmar oo kale axmar oo kale waxaad ohanaysaa marartu biaxmara biaxmara alba xarfu jar axmara majruur bilba wa jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladi laa yansarif walmaanicu min asarfi aصifatu wawasn ficli ayaad ohanaysaa maxaa yeele muanafkiisu faclaa bukman xamraa axmar xamraa aswad sawda asfar safraa abyad baydaa azraq zarqa marka faclaa waa inuu muanaf ku yimaadaa mudakerkuna afcal waa inuu ku yimaadaa dhammaan kuwa aan sheegnay oo dhan waa maa laa yansarif zarqaa bizarqaaa marartu bizarqaaa marartu bixamraaa marartu bisawdaaa marartu bibaydaaa dhamaan waa maana insarif walmaanicu min asarfi asifatu wa lficli shardigana waa laga hayaayo muanasku faclaa buu ku yidhi mudakerkiina waa afcal wuxuu noo sheegay kelmada iyadoo maana insarif ah oo armal ah muanakiisu armalatu baa loranaya armalatu alarmal hiya man laa zawja laha waa midda aan ninka lahayn ayaa armal la yidhaahdaa marka armalun mid aan reer lahayn ninkii gabadhiina waa armalatu midaan ayb yani midaan zawj lahayn weeyaan marka mudakerkii waa afcal gabadhiina waa afcalatu marka waxaad ohanaysaa marartu biarmalin marartu biarmalin alba wa xarfu jari armal majruun bilba wa calaamatu jarihi kasratu aahiratu cala aakhirihi haddii lais weydiiyo la yidhaahdo miyaysan laba cillo ku sugnayn sifanimo iyo wasnulficli miyaysan ku sugnayn jawaab maxay noqonaysaa ha waa ku sugan tahay laakiin shardi baa laga waayay shardigaas muxuu yahay muanasku yani markaasi tada waa in laga reebaa lagamana reebine tadii isagoo wata ayaa muanakii la arkay oo armalatu laleeh marartu biarmalatin baad ohanaysaa biarmalatin shardig baa laga ogaa waxaa kaloo lagu fasira armalka alfaqiir almuxtaaj waa la yidhaahdaa qofka baahanna armal waa la yidhahdaa rajulun armal imra'atun armala muxtaaja aw miskiina waa mid baahan weeyaan watuu lahaa jariir hadi اaraamilu qad qadayta xaajataha faman lxaajati hada اrml اakri hadi araamilu dumarkan araamisha fuqarada ah qad qadayta xaajataha xaajadoodii iyo baahidoodii waad guday faman lxaajati hada arml اakri kan faqiirka ah oo dakarka ah labka ah yaa markaa wax siinaya ama in la yidhaahdo waxaa loo jeeda armalka laftiisa yani gabdhihii yani aan ragga lahayn ama la furay ama laga dhintay waxoodii waad fifay iyo waxay u baahnaayeen in boqor ula hadlaya faman lixaajati hada alarmal dakari kan armalkaa oon reerka lahayn oo haddana ninka ah yaa wax siinaya marka shardigaas ayaa loo shardinaya wa tamnacu way mancinaysaa sifadii maca wasni lficli ayay mancinaysaa bishari an takuuna tamnacu way mancinaysaa bishari an takuuna sifadu inay tahay calaa wasni afcal mid ku sugan shardi la shardinayo way markaa ku mancinaysaa anlaa yakuuna inuusan ahayn muanahu muanakiisu murtabisan bitaai mita ku dheehan naxw axmar oo kale fa ina muanahu axmar muanakiisu xamraa weyaan wanaxwu armalu armali waxaa la midka munsarifun munsarif wey tawiinta u aqbalaya lianna muanahahu muanakiisu armalatu wey wayajuusu waxaa banaan sarfu ayrmunsarifi ayrmunsarif kii tawiinta aan aqbalayn in la sarfiyo tawiin uu aqbalo baa banaan litanaasui munaasaba darteed ka qiraa'ati naaficin naafic qiradiisoo kale wey uu akriyey alaasilan uu akriyey wa qawaariiran qawaariira walidaruurati daruura darteedna munsarif baa looga dhigaa halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala ismigii ismigii maalansarifka ahaa ismigii tanwiinta aqbali waayo inuu noqonay mid tanwiinta aqbalaya kasraha maxaa ka mid a marka waxyaalaha keensanaya inuu tanwiin aqbalo waxaa ka mid ah lilmunaasaba kelmad maalansarifaa la sheegay markaas waxaa laga dambaysiiyey kelmad munsarifa ayaa laga dambaysiiyey marka taa horeo maalinصarifka waxaa laga dhigayaa munsarif limunaasabati maa bacdaha waxaa ka dambeeyo munsarifka ah ayaa markaa la waafajinaya wa salaasila wa saciira salaasila waa siiqatu muntaha aljumuuc salaasila mafaacila wa siiqatu muntaha jumuuc waa la tanwiiniyey salaasilan maxaa loo tanwiiniyey waxaa ka dambeeya aklaalan ayaa ka dambaysa wa saciiran ayaa ka dambaysa kuwan waa munsarif ayagu aklaal iyo saciiran waa munsarif marka maadaama kuwan ay munsarif yihiin kuwan loo munaasibin iyadu maana insarif ba ahay bay ahayd ciladii sarfigana waa ku qumtay oo siiqatu muntaha ljumuuc bay noqotay laakiin waxaa loo munaasabeeyey kuwa ka dambeeya oo munsarifka ah marka waxaa laga dhigay waxaa laga dhigay munsarif baa laga dhigay waxaad ohanaysaa ra'aytu salaasilan wa marartu bisalaasilin munsarif baad ka dhigaysaa haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo maxaa looga dhigayna maalaynsarifkii si loogu munaasabay munsarifkii maadaama ay meel ku kulmeen in isku dhinac la mariyo ayaa la doonaya in munaasabaadka la ilaaliyana waa arrin muhim ah munaasabaad kelmadaha ka dhexey in la ilaaliyana waa arrin muhima ah weeyaan marka ahmiyaddaas darteed ayaa kelmaddii maalansarifkahayd munsarif looga dhigay qawaariiran qawaariira yani midda hore aayad bay ku dhamaatay qawaariira aayad bay ku dhamaatay qawaariira min fidatin waa mid dambe ayib iyaduna waxaa laga dhigay eh, waa maala yansarif labaduba qawaariira wasiiqatu muntaha jumuuc munsarif waxaa looga dhigay lilmunaasaba ayaa looga dhigay ta hore waa laba qawaariir midna aayad bay ku dhammaatay midna aayad bay ka bilaabanaysaa midda hore oo qawaariirada hore aayaddu ay ku dhammaatay waxaa munsarif looga dhigay aakhiru aayati maadaama ay tahay si loogu istaago ayaa markaasi waxaa loo bedelay tanwiintii alif baa loo qalbiyey qawaariira qawaariira min fidatin ta dambana ta hore ayaa marka loo munaasabaynaya marka labaduba waa munsarif laakiin asaalatan maalaynsarif bay ahaayeen halkaasi waa mawdic mawdica labaad waxaa weye lidaruura ismigii maalayansarifka ahaa waxaa munsarif looga dhigayaa lidaruura daruura keensatay daruurat nadmi maala bayd bay ku timid kelmad maalayansarifa beydkaasi haddii kelmadaasi aan munsarif laga dhigin oo aan la tanwiinin beydkii waa cabaya sida beydkii imrulqays wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunayzatin faqaala laka alwaylaatu inaka murjili ayib wayowma dakaltu wadkur xus yowma maalin dakaltu aan galay alkhidra guri baan galay khidra cunayzatin gabadhii cunayze la odhan jiray gurigeedii baan galay faqaalat waxay ugu tiri laka alwaylaatu hoog baa kuu sugnaaday inaka adigu murjilii mid lugeysinayaata shaahidku wuxuu noqonayaa khidra cunayzatin cunayza waa maalayansarif laba cilaa ku sugan midda kood maxay tahay alcalamiya ta labaad maxay tahay waa ataanii ta laba cilaa ku sugan waxay ahayd marka khidra cunayzata in la yidhaahdo khidra cunayzata in la yidhaahdo maadaama mudaaf ay tahay kasro yani fatxadaa lagu jaray ahayd laguma jirin waa la tanweyniyey khidra cunayzatin limaada lidaruurati nadmi haddii aan la ohan khidra cunayzatin haddaan la ohan beytka baa jabaya marka lidaruurati nadmi ayaa waxaa looga dhigay munsarif walidiraarin aw tanaasulin surif ismnagu ohanayo walidiraarin daruuro aw tanaasulin munaasabo ayaa surifa ismigii maalinsarifka munsarif looga dhigay marka labada horan usoo marnay labadaasna waxay ahaayeen in la idaafeeyo ama al ay gasho ismuladi laa yansarif haddii la idaafeeyo oo mudaaf uu noqdo ama al lagu daro munsarif buu noqonaya fii axsani taqwiim fi axsan axsan waa maala yansarif oo waxaa ku sugan wasnulficli iyo sifa ku sugan dana fi axsani waa la jaray fi xarfi jar axsan is majruur bifi bifi wa jarihi kasratu daahiratu cala akhiri maxaa ka dhigay munsarif waa la idaafiyey taqwiim baa loo idaafiyey fi axsani taqwiim taqwiim baa loo idaafiyey mudaaf mu noqon mid labaad waxay ahayd imuladi laa yansarif al yani markaasi ay gasho sida waantum caakifuuna fi lmasaajid fi lmasaajid ikasra lagu jiray sawadi maa fi lmasaajida lama ohana fi lmasaajidi baa layihi wasiqatu muntaha jumuuc maxaa munsarif looga dhigay al baa gashay marka al hadday gasho ismigii malansarifka ahaa ama la idaafeeyo ama daruuro ay keensato in munsarif laga dhigo ama loo munaasabeeyo kelmado munsarif ah loo munaasabeeyo wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wayajuusu waxaa banaan sarfu hayrilmunsarifi kii hayrulmunsarifka ahaa sarfigiisa ayaa banaan oo munsarif laga dhigo litanaasubi munaasabo darteed ka qiraa'ati naaficin naafic akrinta u akhriyey naafic ibn cabdiraxmaan ibn abi nucaym alleyfi waa axad qura sabca axad quraa asabca asluhu min asfihaan wuxuu soo jeedaa asfihaan buu soo jeedaa waana magaalada madiina muqri lmadiina weeyaan wuxuu dhintay boqol sagaal iyo lixdankii hijriga ayuu magaalada madiina ku dhintay marka waa muqri madiina weeye marka wuxuu akriyey salaasilan ayuu akriyey salaasilan wa aklaalan wa saciiran marka aklaalan iyo saciiran waa munsarif salaasilan wuxuu u tanwiiniyey oo munsarif ooga dhigay kelmadaha ka dambeeya si markaa tanwiinta isku wada raaciyo arrinkaas ayuu markaa saa u yeelay wa qawaariiran qawaariira iyaguna waa siiqatu muntaha aljumuuc labaduba dana lilmunaasaba ayuu markaasi eh, loo tanwiiniyey walidaruurati daruura darteedna ismigii munsarif buu noqonaya maalinsairka ahaa daruuratu nami daruura haddaad maqasho waa linami weeye yani haddii aan sidaa aan la yeelin beytkaa jabaya marka lidaruura daruuratu nami ayaa saa loo yeelaya baabu nakira wlmacrifa hada maxaluhu mabxahu nakiro eh, iyo macrifo baabkoodii maxalkiisii waa halkan wey alismu ismigii darbaa in laba qaybood wey axaduha midkood annakiratu nakiro wey wahiy alaslu iyada asal ah. wahiya nakiradu kul ismin ismi kasta wey ismigaa shaa'icin faafsan fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan ismigaasoo laa yakhtasu bihi uusan la gaar ahayn bihi bilismi waa waaxidun mid duuna aakhara mid kale gaar yaan usan ulahayn wadalika rajulin wa farasin oo kale wey karajulin wa farasin wa kitaabin wa taqriiba dhaweynteeda ila fahmi loo dhaweeyo an yuqaala waa in la yihahda ay qawluka orada aad odhanaysa weeyaan annakiratu nakiradu kullu maa ismi dhammaantii weeye salaxa usuu baday dukuulu alif walaam alif iyo laam inay gasho caleyhi korkiisa wadalika rajulin oo kale wey wamra'atin oo kale wathawbin oo kale wey wa kullu maa waqaca aw kullu ma ladii ismi dhammaantii wey waqaca dhaca mawqica maa mid mawqiciisa iyo booskiisa yasluxu usuu bado saalix u ah dukuulu alif walaam faacilka laga dhigo alif iyo laam inay gasho caleyhi korkiisa wadalika kadi bimacnaa saaxib oo kale weyaan halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah llahu tacaala baabu nakira wlmacrifa nakiro iyo macrifa ayuu halkan kaga warramaya markuu soo dhameeyey ismu ladi laa yansarif wuxuu noo sheegay yani ismigu aqsaam iyo qaybo ayuu leeyahay qaybihiisa waxaa ka mid a ah in loo qaybiyo yani markaa nakiro iyo macrifo wuxuu sheegay nakiradu inay asal tahay nakiro iyo macrifo nakira asal ah sidee bay asal u tahay shaygan inaad taqaanay inaadan aqoon keeba asal inaadan aqoon ajnuumiye inaad taqaanay kitaabkaa magaciisa inaad taqaanay iyo inaadan aqoon keeba asal ahayd inaadan aqoon mutamimatu lajruumiya magacaas inaad taqaanay ood garanaysid iyo inaadan garanayn keeba asal ahaa inaadan garanayn soo maaha garashadu dib bay ka timid idan macrifadu garashada shay aad garanayso waa farac wax kastoo ad garanayso waa farac asal maxaa u ah cadab almacrifa insaanku asal wuxuu leeyahay garasho iyo garasho la-aan asal muxuu leeyahay garasho la-aan wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayan shayan waa nakira fi siyaaqi annafyi tufiid alcumuum shayan min alashya waxa mayna garanay ayan kaan marka nakiradu oo wixi aan la garanay shay kasta oo taqaanid waxa aqoonta waxaa ka horreysa inaadan aqoon marka iyadaa asal ah kadib sheekhu wuu tacriifiyey wuxuu ku tacriifiyey waa ismi kasta oo ku faafsan jinsigiisa waxa uu ka mid yahay buu kufaafsan yahay cidna gaar oo male sida masjid masjid waa nakiro waxaan ku dabaqaynaa tacriifka waa ismi ko masjidun waa ismi wa daliil buu wataa ismigaasoo ku faafsan jinsigiisa jinsu lmasaajid buu ku faafsan yahay markaan idhahdo masjid masjid gaaro ku dhacaya miyaa jira maya kan magaalada ku yaalla iyo kan ku yaalla duniyada meesha ugu dambaysa oo ku wada dhacaya ku faafsan jinsiga masaajiddu ku faafsan yahay masjid si gaara loo yihahdo magacaa gaar u leh ma jiro kullu masjidin aynama kaan yutlaqu calayhi masjid magacaasa ku dhacaya marka waa ismi ku faafsan jinsigu ka mid yahay oo markaasi waaxid usan gaar u lahayn masjid la odhan karo lafdigaa masjid masjid hebel baa la yihahdaa ma jiro laa yaksu waxid dun waxaa la mida ah rajul rajul aynamaa kaana arijaal lafdigaa rajulu ku dhacaya meel kastoo laga helo wuu ku dhacaya kadib sheekhu inuu miaali rajul faras kitaab saddexdaas yani rajul nin kastaa rajul la odhan karaa meel kasta uu joogaba muslim iyo kaafir wuxuu yahayba rajul baa la odhan karaa ha yaraada ha weynaado faras saasoo kale aynamaa kaana faras baa la odhan karaa kitaab aynamaa kaan kitaab baa la odhan karaa ha ahaado mid ku saabsan cilmi ha ahaado mid wax kale ku saabsan kitaab baa la odhan karaa marka taariifku waa sidaas wey sheekh wuxuu hadii la yidhaha la soo dhaweeyo bal fahamka loo soo dhaweeyo waxaa la odhan karaa waa ismi kastoo al aqbali kara ismi kastoo al aqbali kara weeye al marka hore kumay jirin al buu aqbali karaa sida rajul oo kale maxaa la odhan karaa alrajul sax idan rajul nakir ahaa lakiin markaan alrajul idhaahdo macrifu noqday waa ninkaan sida ogeyn weeye ninka qofkaad la khitaabaysa baa kula garanaya imraatun waa la mid imraatun qof dumaray ahayd marka asha lagu daro almaratu la yidhaahdo waxay noqonaysaa mara mucayana oo adiga iyo mukhaadabka isla garanaysaa thawb baa la mid ah athawb baad odhanaysaa thawbu nakiru ahaa al markaad ku dartayna macrifu isku bedelay marka waa ismi kasta oo al aqbali kara saalixoo al inuu aqbalay sida miaaladaas oo kale aw kulu maa waqaca mawqaca maa yasluxu dukuul alif walaami calayh ama asagoo al ma aqbali karo laakiin wuxuu dhacaa mid al aqbali kara booskiisu dhacaya soo waadix sida di oo kale di waa nakiro ayadoo al ma aqbali karto al di arki maysid carabi ku arki maysid laakiin mid al aqbali karaya booskiisay dhacaysaa oo waa kee kaasha aqbali karaya waa saaxib oo saaxib maxaa la odhan karaa saaxibun waa saaxib waa nakiro ayu saaxib buu ku dhacayaa laakiin asaaxib marka la yidhaahdo cid mucayana oo qofka la khitaabaysa kula garanaya ayuu ku dhacayaa marka al buu aqbalaya isaga al aqbalaya ama isagoo al ma aqbalaye mid al aqbalaya booskiisuu dhici karaa nakiratun qaadilu almuaira aw waaqicun mawqica maa qad dukira ibn maalik baa ohanaya yani sida sheikhu inoogu sheegay asna u sheegay al aqbali karaa oo ma aqbalaye mid al aqbalaya booskiisa ayuu dhacaya wuxuu sheekhu yii raximah llah alismu ismigii dambaan laba qaybood wey axaduha midkood annakiratu nakiro wey wahiya nakiradu alaswa yadaa asala wahiya nakiro kul ismin ismi kasta wey ismigaasoo shaaici kufaafsan shaa'icin faafsan oo ismigu sife ka yahay wau daminaya shaaicun buu lehay lakin waa shaaicin ismigaasoo shaaicin kufaafsan fii jinsihi jinsigu waa ashiyaadan yani markaa meel isugu imaanayo ashyaadan isku khilaafsan ayaa jinsi la yihahdaa oo rajul oo dhan rujuulaa ka dhexaysa raganimaa ka dhexaysa ismigaasoo ku kufaafsan fii jinsihi jinsigiisa ismigaasoo laa yakhtasu usan la gaar ahayn waaxidun mid bihi ismigaas duuna aakhara mid kale sokodiisa yani markaa khaas lama aha wadalika rajulun oo kale weeye yani ismigan cid gaar u leh may jirto labadan ismi yani lama kala yeelan karo wadalika rajulin oo kale wey wafarasin oo kale wa kitaabin oo kale wey wa taqriibuhaa ila alfahmi wa taqriibuhaa dhoweynteeda ila alfahmi loo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaahdaa ay qowluka oraadaad odhanaysa weeyaan annakiratu nakiradu kulu ma ladii ismi dhammaantii weeye salaxa u suubaday duuul laam alif iyo laam inay gasho caleyhi korkiisa wadalika rajulin oo kale wey mraatin oo kale ahawbin oo kale wey midkaas albu aqbali kara alrajul almara athawb aw kulu maa waqaca aw kulu ma ladii ismi dhammaantii wey waqaca dhacay mawqica maa shay booskiisa yasluxu saalix a ku haboon duuul alif laam alif iyo laam inay gasho caleyhi korkiisa wadalika dii oo kale weeyaan bimacnaa saaxib ah ayadoo alma aqbalayso laakiin booska saaxib bay taallaa saaxib baa almacrifatu macrifo wey wa hiya macrifadu sittatu anwaacin lix nooco wey almudmaru mudmarkiiyo damiirkii wey wa huwa damiirku acrafuhaa asagaa ugu macrifo badan isagaa ugu macrifo badan uma alcalamu calam baa ku xiga uma ismu ishaara ismu ishaara ku xiga uma almawsuulu mawsuul baa ku xiga uma almucarafu biladaati kii asha lagu tacriifiyey ayaa markaasi ku xiga wasaadisu ka lixaadna maa ismu way oo minha ka mid ah shanta loo tiriyey wa huwa kaa mudaafka ah fii rubati ma ismi booskiisuu jooga udiifa ilayhi loo idaafeeyey ila ism mudaaf ismigii loo idaafeeye la damiiri mooyaane fainahu kaasi fii rubati calam calam booskiisa ayuu yaalaa wayustana waxaa laga soo reebayaa mima dukira wixii la sheegay waxaa laga soo reebayaa ism llahi tacaala fainahu ismiga alle calamun calam weeye wa huwa acrafu macaarif macaarifta waa midka ugu macrifada badan bilijmaac ayuu markaa ugu macrif badan yahay kuna lagu kulansan yahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamay raximah llahu tacaala qaybta labaad oo markaa ismiga qaybtiisa labaad waa macrifo isagu waa farac macaarifta sheekh wuxuuna yidhi waa lix lix buu inoo sheega laakiin qaar baa toddoba ka dhiga oo waxay ku daraan annakiratu almaqsuuda nakirada loo qastay ayay ayay markaa ku daraan yaa rajul ninkanow ninkaan ujeedaa nakirada waxaa loo qaybiyaa nakira maqsuuda iyo nakira hayr maqsuuda nakira maqsuuda waa nakiro laakiin qofkan hadlayo u ujeedo u qasdayo ya rajulun marka kaasay ku darayaan toddobay ka dhigayaan marka hal bayd bay ku nadmiyaan ina almacaarifa sabcatun fiiha sahal ana saalixun da malfatabni ya rajul ina almacaarifa sabcatun macaariftu waa toddoba fiiha sahal fudayd baa ku sugan ana weeye ana ana muxuu noqonaya waa damiirkii ana waa damiirkii ana saalixun waa calamkii saalix waa calamkii ana saalixun da waa ismu ishaarihi da waa ismu ishaarihi ma waa mawsuulkii alfata waa kii ashawat da ma lfata ibnii waa kii loo idaafeeyey waaxid min hadihi macaarif mid macaarifta ka mid ah ayaa loo idaafeeyey ya rajulu waa nakiradii maqsuud ahayd ya rajulu ya rajulu khud biyadi ninkanoo gacanta iqabo ninkaan ujeeda waa qofi dhala yaa rajulu khud biyadi marka toddobadaas weeyaan macaariftu sheekh wuxuu inoo sheegay macaariftu waxay u kala macrif badan yihiin siduu markaa inoogu sheegay waxaa ugu macrif badan damiir marka ismiga ilaahay laga yimaado magaca ilaahay isagu waa acrafu almacaarif acrafu almacaarif waxay sheegaan sibaweyhi sheekhi la ohan jiray oo naaxig ahaa ayaa riyo lagu arka nin baa riyo ku arka markaasa wuxuu weydiiyey maa facala allahu bika alla muxuu kugu falay yani maxaad la kulantay markaasa wuxuu yii adkhalani ljana ilahay janna igeliyey janna igeeyey markaasa waxaa la yidhi bimaada maxaad ku gashay janno maxaad ku heshay biqawlii ina smahu tacaala acrafu lmacaarif waxaan ku galay waxaan ohan jiray magaca ilaahay waa macaarifta midka ugu macrifada badan baan ohan jiray buu yii waa qise markaa iska sheegayaa shaarixuna markaa waa idin tilmaamaya almuhim marka magaca ilahay laga yimaado magaca ilahay inuu carfi macarf yahay de ishkaal ma leh allah ciduu ka qarsoon yahay ma ay jirto marka allah inuu yahay acraf macaarif waa la garanaya marka laga yimaado magaca ilahay waxaa ugu macrifo badan damiir baa ugu macrifo badan waayo damiir inuu ugu macrif badan yahay qofki baa iska hadlayaba ana markuu qofku leeyahay marka anigu aan leeyahay ana anigu aan leeyahay ana aan leeyahay de anigi baa hadlayaba ma garasho kaad u baahanta maya qofka hadlayaan ku sheegay ana anta qof lala khitaabayo huwa ninkaan isma ogey kaasaa ugu sareeya isaga kale macrifo badan waxaa ugu sarreeya mutakalimka mukhaatabka kuxiga qaybka ugu dambeeya kadib waxaa kuxiga calamkii calamku waa magacii caadiga ahaa maxamed cali xusein xasan khaalid waa calam qof baa si gaara u leh isaga inoo tacriifin doona inoo keeni doonaa ishaaradii baa ku xigta ishaaradu gacanta la raacinaya haada aka haaulaai mawsuulka ku xiga waa aladi iyo alati iyo aladaani asagaa inoo soo wada almucaraf biladaat waa kii asha lagu tacriifiyey biladaat wuxuu leeyahay wuxuu ka ixtiraazayaa khilaaf ku jira wax wax tacriifinaya ma al ma hamzadaah mase waa laabka mase waa iyadoo wada socda sawaadix maaha khilaaf baa ku jira qolo waxay leeyin waa hamzadaba qaar waxay leeyin waa laabka qolo waxay leeyihin labadoo wada socdaa wax tacriifinaya si marka magac mujmal oo u isticmaalo aan soo hoosgelayaan ayaa wuxuu yihi uma almucarafu biladaan hadduu yidhahdo uma almucarafu bial hadduu ku yidhahdo alka lagu tacriifiyey qowl aqwaasha ka mid a ayuu markaa tilmaamay marka wuxuu doonaya aqwaashii oo dhan inuu hadalkiisu wada shamliyo ayuu doonayaa kuwii oranaya hamza wax tacriifsay iyo kuwii ohanaya alba wax tacriifsay iyo kuwii oranaya labada waasodha wax tacriifiyaa si markaasi uu u shamliyo ayuu markaa biladaati u yidhi ayib kan lexaad oo ugu dambeeya waxaa weeyaan Eh, kii loo idaafay shantaas damiir kii loo idaafay ama calam ama ismishaaro ama ismawsuul ama mid alwata ayib kii loo idaafay kuwa lasoo sheegay ayaa ku xiga xagga khudbada intaa markuu noo sheegay ayaa sheekh wuxuu raximah ullah midka loo idaafeeyo kuwa aan soo sheegnay mid kamid a ah, ka loo idaafeeyo midka loo idaafeeyo wuxuu joogaa martabada kaa loo idaafeeyey ilaa adamiir mooyaane oo maalan haddii la yidhaahdo eh, calam haddii loo idaafeeyo calam haddii loo idaafeeyo wuxuu joogayaa bimartabat alcalam masala waxaa tidhi kitaabu caliyin kitaabu caliyin caliyin waa calam kan loo idaafeeyo oo kitaab ah waxay isku martaba yihiin cali cali martabadee ba ku jiray markaa damiir ka soo bilownay cali muxuu noqonaya calamkii ah almartaba thaaniya soo maha kan loo idaafeeyo kitaabu caliyin kitaabkana cali bay isku martaba yihiin kitaabu haada markay dhahdo kitaabu haada laakiin maanta macrifu noqday limaada macrifan uu dafay oo ismu ishaare ah xagga martabada xaggeemu joogaa marka haadaa meesha ay joogto martabada saddexaad ayuu imaanaya waxaa yidhi kitaabu ladii qaama amsi kii shalay istaagay kitaabkiisii kitaab nakiru ahaa laakiin maanta macrifu noqdayoo ismi macrifo ah oo mawsuula ah ayaan u idaafeeyey heerkeebuu joogaa marka darajadee buu imaanaya darajada mawsuulku imaanaya waxaa laga soo reebaya damiirka midka loo idaafeeyo kitaabii kitaabaka kitaabahu midkaa kitaabkaasi asagu damiirka booskiisa ma joogo wuu ka hooseeya xagee buu tegaya martabada labaad calamka isku martaba noqonayaan calamka ay isku martaba noqonayaan qaala almualifu raximah llah wadarbu aani qaybta labaad almacrifatu macrifo weeye wahiya macrifadu sittatu anwaacin lix nooc weeye almudmaru damiir weeye magacuyaal wey damiirku wa huwa damiirku acrafuha asaga ugu macrif badan uma alcalamu calamka ku xiga uma ismnishaara ismnishaare ayaa ku xiga uma mawsul mawsul baa kuxiga uma mucarafu biladaati kii adaad lagu tacriifiyey ayaa markaasi kuxiga uma mucaraf biladaad kii asha lagu tacriifiyey buu ujeedaa lakin adaad wuxuuga cabirayaa si markaasi dhammaan ay usoo hoosgalaan aqwaashii ayib alxarfu tacriifin aw ilaamu faqad maag wuxuu leeyahay al oo wada socotaa baa wax tacriifisa maya laamka keligiisa wax tacriifiya marka aqwaasha ayuu doonaya labadii qowlba in markaa tilmaamo uma mucarafu biladaati kii ayaa markaasi ku xiga wasaadisu ka lixaad macaarifta ka lixaad maa ismu wey udiifa loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid oo minha madkuuraadka ka mid ah wa huwa kaas saadiskaasi wuxuu joogaa kaain wuxuu ku sugan yahay fii rubati ma shay darajadiisa udiifa ilahi loo idaafeeyey kan loo idaafeeyey oo mudaafu ilayhiga u ah booska uu jooguu joogaa ila ism almudaafa ila damiir ismigii loo idaafeeyey damiir mooyaane fa inahu kaasi fii rubati alcalam calam booskiisa ayuu joogaa oo markaan ihahdo kitaabaka markaan ihahdo ama kitaabi markaan ihahdo kitaabkaasi damiir meeshuu jooga ma jooge calamka booskasuu tegaya hoos buu degaya fa kaasi fii rutbat calam calam darajadiisa ayuu tegaya wayustatnaa waxaa laga soo reebaya mima dukira warkii la sheegay waxaa laga soo reebayaa oo xagga macaarifta ah waxaa laga soo reebayaa ismullaahi baa laga soo reebayaa ismullahi tacala magaca ilaahay ayaa laga soo reebaya tacala sareeye fa ismiga ilahi calamun calam weeye wa huwa isaguna acrafu lmacaarifi macaarifta midka ugu macrifada badan way bilijmac yani kulan lagu kulansan yahay ayuu marka ugu macrif badan yahay acrafu macaarif haddii la sheegay ankaru nakiraat muxuu noqonayaa waa isku khilaafsan yahi culimadu ankaru nakiraat yani nakiro midka ugu nakirada badan muxuu yahay laakiin badanka culimadu waxay tilmaamayan inuu yahay shayun inuu yahay inuu yahay shayun inuu yahay ankaru nakiraat ayay tilmaamayaan oo waxay leeyihiin shayga waxaa lagu ilaaqaa cala almawjuud walmacduud wax jooga shay waa la yidhaahdaa wax macduumana shay waa la yidhahdaa ina zalzalata asaacati shayun cadiim saacaddi miyay dhacday maya weli waa macduum soo maha haddana maxaa lagu sheegay inay tahay shay baa lagu sheegay wax kastooo joogana shay waa la yidhahdaa idan yani almacduum wlmawjuud bay shamlinaysaa shay oo ku dhacaysaa idan waa ankaru nakiraat bay yihahdeen ankaru annakiraat marka waxay shay baa ugu hor ugu sarreeya ankaru nakiraat waa shay waxaa ku xiga mawjuud ayaa ku xiga mawjuud baa ku xiga yidhaahdeen muxda baa ku xiga jismi baa ku xiga naamin baa ku xiga naamin naamin waa koraya wey kobcaya naamin baa ku xiga xayawaan baa ku xiga waxaa ku xiga maashi wax soconaya waxaa ku xiga duu rijlayn wax laba adin leh ayaa ku xiga insaan baa ku xiga rajul baa ku xiga caalim baa ugu dambeeya caalimun baa ugu dambeeya yihahdeen marka malaatibtaasuu leeyahay shay baa ugu sarreeya caalimna waa ugu hooseeya bay yidhahdeen culamadu sidaas ayay tilmaameen qaar naqmi bay ku cabireen وأنkر النكرات xdثوا مذكور موجود يليه محدث فجوهر ثمة جسم مطلق كذاك ناaم حيوان حقق كذاك إنسان يليه رجل فعالم فعاalم فالxsر فيha ykmل